بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد والمعرب من الأفعال المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون توكيد المباشرة naxu yadribu wa yakhshaa waxaynu halkan ku arki doonnaa biidni illaahi tacaalaa ficilada ka mucrabka noqonaya ee la icraabayo ayaynu halkan ku arkaynaa sheekhu wuxuu yidhi walmucrabu ka mucrabka ah min alafcaali ficilada xaggooga almudaaricu waa mudaarica ficilku saddex buu inoogu qaybsamay inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay iyo inuu amar yahay saddexdaa qaybood ayuu ficilku u qaybsamay ama uu ka koobnaa waa maadi iyo mudaaric iyo amar si guud ficilka xukunkiisa marka aynu u qiimaynayno waxaynu nidhi ficilka xukunkiisu waa albinaa qaacide ayaynu haynay odhanaysaa wamaa jaaa cala alasli laa yus'alu can sababihi shaygu hadduu asalkiisa ku yimaad sababtiisa laysma weydiiyo ardayga cashirka fadhi ku dhegaysanaya ee fadhiya muxuu u fadhiistay lama odhan karo laakiin ardayga istaagee kitaabkiisa intuu isla taago yidhaahda taagni baan ku dhegaysanayaa ee istaaga ku dhegaysta waa khilaafulasal ardaygaa waa la isweydiinayaa waxaa la odhanayaa ardayga maxaa helay ma xagashiibaa u laadmi weydey ma fadhi halkee xanuunaysaa la odhanaya maxaa joojiyey kolka khilaaful asal waa la isweydiiyaa laakiin asalka laysma weydiiyo waxaan uga soconnaa markaa ficilka asalkiisu waa in la bineeyo haddaba asalkaa waxa ku yimid laba qaybood maadigu wuu ku yimid oo maadi oo dhani waa mabni maadiga maxaa loo bineeyey laguma odhan karo ilan waa asalkiie amarkuna wuu ku yimid oo amar oo dhani waa mebni amarka maxaa loo bineeyey laguma odhan karo ilan waa asalkiie mudaaricuna wuu qaybsamayoo laba jeer ayuu mabni noqday labadaa jeer waxaan ahayna waa mucrab mudaaricu labada jeeruu mebniga noqday waa marka uu nuunu tawkiid wato iyo marka uu nuunu niswo wato labadaa jeer ayuu haddaba mudaaricu mebni yahay xilliga nuunu tawkiidka fatxa lagu bineeyaa nuunu tawkiidku hadday mubaashiro tahay xilliga nuunu niswahana sukuun baa lagu bineeyaa waxaan labadaa ahaynna mudaaricu waa mucrab haddaba mudaarica maxaa loo icraabay ila waa khilaaful asaleh ficilkiibuu khilaafaye maxaa mudaarica keenay in mucrab laga dhigo su waa taa mudaaricu wa mucrab waxa keenay inuu eh, mucrab noqdo kii oo ficiladu ay mebni ahaayeen kow limushaabahatihi alisma mudaaricu wuxuu shabahay ismi ayuu shabahay xageebuu hadaba mudaaricu ismiga ka shabahay wuxuu ka shabahay twaarud اlmacaani almukhtalifa alatii taxtaaju ilaa icraabin ficilka mudaaric waxaa ku yimaada macaani kala duwan oon la kala garanaynin haddaan la icraabin sida ismiga ay ugu timaado macaani kala duwan oon la macnayn karaynin ilaayo la icraabo bal hadda maa axsana samaa ereyga maa axsana samaa waa ismiye samaadaasaa ismiye ee bal macneeya maa axsana samaa lama macnayn karayo sababta aan loo macnayn karayninna horta ha la ecraabo oo ha la xarakeeyo mar alla marka maa axsana samaa la xarakeeyo ayaad ogaanaysaa macnaheedii wuxuu noqonayo haddaan idhaahdo maa axsana samaaa oo samaa'ada aan kordhigo waxay noqonaysaa alla cirka maxaa qurux badnaysiiyey ama yaab iyo tacajub wey lala yaaban yahay quruxda cirka maa axsana samaa alla cirka maxaa qurux badnaysiiyey haddaan asamaa'adaa aan hoos dhigo oon axsankana godo oon idhaahdo maa axsanu samaa'i waa su'aalo waxa weeyi cirka meesha ugu quruxda badan ha la ii sheego dadow waa su'aal dee xidigihiisaa lagu odhanaya ama cir gu jooga ayaa lagu odhanaya muxuun baa lagugu jawaabayaa cirka halka ugu quruxda badan buu macnihii isku bedelay maa axsanu samaa'i haddaan idhaahdo haddaan axsanka kor dhigo samadana aan godo oon idhaahdo maa axsana samaa'u macnihii wuxuu noqday cirku quruxba ma leh haddaba eeg maa axsana samaa hadalka ah waxa dhici kara inuu yahay cirku qurux ma leh waxaa kaloo dhici kara inuu yahay cirka halkee ugu qurux badan waxa kaloo dhici kara yaab inuu yahay oo alla cirku qurux badana maxaa kala sheegaya saddexdaa macno xarakada iyo icraabka ayaa kala sheegaya kolka ismigu miyaynaan arkaynin culimoy inuu u baahan yahay icraab ismigu kama maarmo lama kala garanayo de inuu yahay mid wax samaynayo iyo mid wax lagu samaynayo hadii icraabku una jiri lahayn ficiladuna waa sidaasoo kale ficilada laftoodu waa sidaasoo kale culimo oo ficilada waxaynu ognahay bal tacbiirkan eeg hadda waxaan ku idhi laa taakul ilqaata wa tujaalis alculamaa eeg laa taakul alqaat wa tujaalis alculamaa halkaa laba ficil baa yaalla labada ficil ee yaallaa midi waa laa taakul midna waxa weeye tujaalisu haddaba labada ficil ee halkaa yaalla lama macnayn karayo haddii aan la icraabin waayo tujaalisu miyaan hoos dhigaa mise tujaalisu waan kor dhigaa mise tujaalisu waan godaa saddexdaa xarako kolba kaa siiyo macno gaara ayuu noqonayaa haddaan idhaahdo laa taakul ilqaata war jaadka ha cunin watujaalisi alculamaaa haddaan idhaha oon tujaalisi siinka kasriyo waxa weeye qaadkana ha cunin culimmadana ha la fadhiisan labadaa mid kasta waa laguu diidan yahay inaad qaad cunto waa laguu diidan yahay sidiisaba inaad culimmada u tagtana waa laguu diidan yahay sidoodaba waa haddaan laa ta'kun ilqaad wa tujaalis alculamaa aan ugu dhawaaqo haddaan tujaalisida kor dhigo oon idhaahdo laa ta'kun ha kulminin kollay waad qayishaayo waan ku ogahaye xilliga aad culimmada la fadhida ha qayilin weeyi laa ta'kul ilqaata wa tujaalis alculamaaa xilliga culimada aad la fadhido uun ha qayilin laakiin markaaga kale la dhuundhuumo ayuu macnuu noqonaya waad aragtaa haddii watujaalisa aan kor dhigo waa jamacaa la diidayaa jamaca inaad jaad cunid iyo culimo la joogid aad isku darsato ayaa lagu diidan yahay markaa laakiin laguma diidana inaad culimada keligood la joogto laguma diidana inaad qaadka keligiina cunto saasuu macnuhu noqonayaa ka ugu dambeeyaa waxa weeye haddaan idhaahdo laa taakul ilqaata wa tujaalisu alculamaaa macnuhu waxa weeye horta qaadka ha cunin marnaba ama culimo la joog ama culimaha la joogin qaadka waxa la yidhaa weligaa afkaa ha saarin oo qaadka ha cunin jaadka sidiisaa lagugu diidan yahay wa tujaalisu haddaan godana wa tujaalisu lculamaana culimadana la fadhiiso wey markaa doonto or culimmadana iskala fadhiiso macnahan u dambeeyaa saxa baan u malaynaya qaadkana ha cunin culimmadana iskala fadhiiso waad aragtaa baan u malaynaya waayo waxaa la yidhaha culimmadana lagama fogaado umaradana dee inta badan haddaad u dhowaatid wax badan unbaa kaa soo raaci kolin yaroo xaaraana lagu dhiibo ilan xaaraantii meelo badan bay gashayeen waad og tahay oo dadka umarada axaaraan ah, siday uga dhowrsadaan way adag tahay runtii aad bay u adag tahay ilaahay in yaruu u naxariistay baa iska ilaalin karaya laa taakul ilqaat wa tujaalisu lculamaaa qaadka waxaan u malaynayaa waa lagu dawaqayo waa dee waa geed lagu wareeray weeyaan caalam alislaami markii u horraysay ee qaadka la arko taariikhda ilaa qarnigii siddeed boqolaad meelahaas ayay ahayd ee culimmadu saddex kitaabood bay ka qoreen saddexdii kitaab ee berigaa laga qoray anigu mid ka mida ah ayaan arkay saddexda kitaab laba ka midihii xalaal bay ka dhigeen qaadka inaad cuni karto xalaal bay laba ka midii ka dhigeen hal ka midihiina xaaraan buu u qaatay saddexda kitaabba culimmada yamaneed baa qortay waxaa loo diray maka waxaana joogay faqiihii shaaficiga ahaa ee ibnulxajar ninka minhaajka sharxay ninkaa ayaa maka joogay saddexdii kitaab markii uu akhriyey qaadkana dee ma arage looga sheekeeyey kitaab buu qoray uu leeyahay qaadka ha layska daayo laakiin waa xaaraan yaan la odhanin kitaabkaa waxaa la yidhaahdaa taxdiiru hiqaatin min alkifti walqaad taxdiiru hiqaat dadka wan wanaagsan ha looga digo min alkifti walqaat buu yidhi dhaadheerka iyo taajarada labadaaba dadka wanaagsan ha looga dibo kolkaa wuu sababeeyeyoo wuxuu yidhi anuu ma odhanin buu yidhi iminkama ogaada taxriimu hiqaat ma odhanin buu dadka wanaagsan xaaraan ha lagaga dhigo qaadka ma odhanin buu yidhi waxaa igu inuu odhan waayey buu adilo go'aamisa oon qaadka ku xarimaan waayey buu yidhi waa ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa taxdiiru hiqaat min alkifti walqaat waa la heli karaa isagoo daabacan waxa dhacay ibnu xajar alhayami markii dambe baxi ayuu galay waa sheikha minhaajka sharxay baxi dheer ayuu galay oo uu ka diyaariyey qaadka markii dambe wuxuu sameeyey kitaabkiisa fataawaha abu qoray fataawahana wuxuu ku cadeeyey qaadku xaaraan inuu yahay fataawaha wuxuu ku cadeeyey ama uu ku qoray qaadku inuu xaaraan yahay laakiin fataawaha labadan kitaab ee ibnulxajar waa ninka minhaajka sharxay labadan kitaabuu qoray kanuu leeyahay taxdiiru hiqaad min alkifti walqaad ayaa horreeyey fataawaha ayaana dembeeyey kolkaa marka hore sheekhu dee qayilin cid qayishana ma aqoonin warbixintii saddexdii kitaabee loo keenay ay xambaarsanaayeen warbixintii uunbuu akhriyeyoo tiibuu marka hore jawaabta ku saleeyey markii dambena aad buu u tixraacay oo ayuu u baadhay qaadka markaasuu taa fataawaha ayuu qoray waxaynu uga jeednaa markaa tusaaleheennan laa taakul ilqaat wa tujaalis alculamaa labadaa ficil haddaan la icraabin oon la xarakaynin cidima macnayn karayso labadaa ficil haddii aan la xarakaynin ama aan la icraabin cidima macnayn karayso haddaba ficilka mudaarici ismi buu shabahay wuxuu ka shabahay xagga macaanida tirada badan ee ku imanaysa hadii aan la xarakayninna de aan la kala garanaynin walmucrabu ka mucrabka ah oo min alafcaali ficilada ka tirsani almudaaricu waa mudaarica magacan mudaaricihi horta xagguu ka yimid mudaaric ereyga mudaaricihi waa mushaabih ama min adarci buu ka yimid oo waa candhada ama naasaha weeyi kolka ficilkani wuxuu caanan la jaqay baa la yidhaha ama naas la nuugay ismiga ismiga ayuu naas la nuugay talow ismiga naaska uu la nuugay muxuu ahaa waxa weye waa mushaabih oo ismi buu shabahay wuxuuna ismiga ka shabahay afar horta ismigu wuxuu noqdaa mubham oo ficilkan mudaaricna mubham buu noqdaa mubham bay labaduba isla noqdaan haddaan rajulun idhaa rajulun jaaa rajulun nin baa yimid haddaan idhaa ninkaasi miyayna suurtagal ahayn nin dheer inuu yahay miyayna suurtagal ahaynna nin gaaban inuu yahay rajul muna ibhaam ku jirin inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay labadu suurtagal waa mubham hadaba haddaan yakulu idhaa yakulu iyadana mubham baa ku jira oo yakulu waxa suurtagal ah yakulu hadduu cunayaa iyo yaakulu dib buu ka cuni doonaa inay xaal tahay iyo inay mustaqbal tahay labada ayuu ibhaam ku jiraa kow haddaba dhinaca ibhaamka ficilka mudaaric wuxuu ka shabahaa ismi laba dhinaca khusuuska iyo ikhtisaaskana ismi buu ka shabahaa oo hadda rajulkii mubhamka ahaa haddaan rajulun tawiil idhaahdo nin dheer haddaan idhaahdo khusuus baan ka dhigay oo ayaan ku khasisay ficilka mudaaricna haddaan yakuludii aalaan raaciyo aalaan muxuu noqday haddaan yakulu aalaan idhaa hadda ayuu cunayaabay noqon yakulu hadan haddaan idhaahdana berru cuni doonaa ayay noqon kolka marna xaal buu u barax beenay oo xaal buu noqday marna mustaqbal buu noqday ficilka mudaaric haddaba xagga ibhaamka iyo xagga ikhtisaaska labada dhinacba wuxuu ka shabahay ayo ismi buu ka shabahay dhinac saddexaad baa jira waxa weeye dhinaca saddexaad ismiga sida la og yahay laamulibtida ayuu aqbalaa oo waxaa la yidhaha inna muxammadan lajaalisun inna muxammadan lajaalisun hadda jaalisun waa ismi oo tanwiin buu sitaa laamka ku jira laamulibtidaa loo yaqaanaa ficilka mudaaric laftiisu laamkaasoo aqbalaa oo waxaad odhanaysaa inna muxammadan layjlisu layajlisu xagga laamka laamulibtidaha aqbalka uu aqbalayana ficilka mudaaric iyo ismigu way iska shabahaan dariiq afraad ayaa jira oo ficilka mudaariciyo ay iska shabahayaan ismigu waxaana weeye halka xagga xarakada iyo iyo reebniinka waxaa la ogyahay halka ismiga xarakaysani ficilka mudaaricna way xarakaysan tahay uun halka ismiga reebani hadda ismigani waa ismigii faacil halka ismiga faacil reebani ficilka mudaaricna way reeban tahay uun bal hadda waxaad eegtaa yaqtulu kelmadda yaqtulu waa imise xaraf soo afar xaraf maaha yaqtulu yaqtulu afar xaraf markay noqotay eeg yaqtulu xarafka koobaad wuu xarakaysan yahay qaatilunna waa ismiye muxuu sitaa hadda qaatilu qaatiluna xarafka koobaad muuna xarakaysnayn qaatilun waa ismiyoo dee tanwiin buuba sitaaba waa ismi faacil qaatilun xarafkii koobaad wuu xarakoobay yaqtuluna kii koobaad wuu xarakoobay yaqtulu xarafka labaad waa qaafkee wuu reeban yahay qaatiluna xarafka labaad waa alife wuu reeban yahay yaqtulu xarafka saddexaad waa ta'dee wuu xarakaysan yahay qaatiluna xarafka saddexaad waa ta'dee wuu xarakaysan yahay walow xarakadu haba iskhilaafto oo midna damma ha noqoto midna kasna ha noqoto waxaa la og yahay ismiga faacil ama ismiga qaybtaa ismiga faacil loo yaqaan iyo ficilka mudaaric waxay iska waafaqaan alxarakaat wasakanaat bay iska waafaqaan iskuma khilaafi karaan waa xagga ibhaamka iyo xagga ikhtisaaska iyo xagga qabuulka laamka laamulibtidaa mid kastiba uu aqbalayo iyo sidaynu ognahay xagga xarakaadka iyo sakanaadka wlmucrabu ka mucrabka ah oo min alafcaali ficiladi ihi almudaaricu waa mudaaric ah waxaa loo shardiyaa laba nuunood inuu ka maran yahay nuunu tawkiid iyo nuunulinaas labadaa inuu ka maran yahay bishardi anlaa yatasila yuuna la xidhiidhsanin bihi isaga nuunulinaafi nuunka nuunulinaafi ihi yuuna la xidhiidhsanin ficilka mudaaric nuunulinaaf yuuna la xidhiidhsanin haddaba nuunka nuunulinaafka ihi nuunu niswana waa loo yaqaanaa ficilka mudaaric lama ogola inuu nuunulinaaf la xidhiidhsado ama inuu nuununiswaba la xidhiidhsado lama ogola haddii nuunulinaaf iyo nuununiswa ay la xidhiidhsadaanna khalad noqon maaye mucrabuun buuna noqonayn oo mebninimadiibu dib ugu laaban e mebni buu iska noqonaya ficilka asalkiisu mebni buu ahaaye mebni buu iska noqon ficilka haddii uu nuunulinaafba galo hadda nuunulinaafkaasi mubaashir inuu yahay shardi maaha mubaashir inuu yahay lama shardiyayo waxa la og yahay nuunulinaaf oo dhani hadday ficilka mudaaric la xidhiidhsato waaba mubaashirun daa'iman sidaa darteed waa inay mubaashir tahay laguma odhan karayo weligeedba waa mubaashiruun ficilka mudaaricee nuunulinaadka qaata waa saxiixulaakhirka iyo muctalulaakhirka ama afcaalulkhamsaha waa ka mamnuuc ficilka afcaalulkhamsihi nuunulinaad ma qaato hadda yadribuuna iyo yadribaani iyo tadribiina waa afcaalulkhamsi ama amhilatulkhamsa sow maaha nuunulinaas ma qaadanayaane la soco waa ka mamnuuc inaynu nidhaa nuunulinaas bay qaadanayaan ama nuununis way qaadanayaan inaan nidhahnaa waa mamnuuc haddaba talow maxaa keenay nuunu niswahani inuu ficilkii mebni ka dhigo maxaa keenay waxaa la yidhi sow ficilkani ismi ma shabihin ismiga uu shabahay ee ismigan faacile ay isshabahaan ayaa nuunul inaasku ay mamnuuc ka tahay ismigan faacil ismi oo dhan ma aha ismiga damaa'irtaa ah nuununiswuhu galaa oo waxaa la yidhaha haddii nuununiswuhu ismi galo xaraf baa la ecraabaa hadduu ficil galona ismi baa la nuunu nuununiswuhu waa sidaasuu kala yahay hadduu nuunu suu ismi galo waa xaraf baa la yidhaahdaa waxaa ka mida iyaakuna iyaakuna kunadan markay kunadan waa damiir ma og tahay iyaakuna iyaadanaa damiira kuna nuunkaasi waa nuunu niswa xarafunbuu noqonayaa nuunu niswa hadduu xaraf hadduu ismi galo waa xaraf nuunu niswa hadduu ficil galo waa ismi hadaba nuunu niswuhu ismiga faacil waa ka mamnuu taa ogow maadaama nuunu niswuhu ficilka uu u gaar yahay xaggaa markaynu ka eegnay ficilka uu u gaar yahay mudaaricu hadduu qaato nuunu niswo shabihii baa daciifay ismiga uu shabaayey oo ismigu dee ma qaadanaynin nuunkan kolkaa mebninimadiisii ficilku iska lahaa dib ugu laabto bishardi anlaa yatasila yuuna la xidhiidhsan bihi ficilka nuunulinaafi nuunulinaafiyayna la xidhiidhsan walaa nuunu tawkiidi nuunu tawkiidna yayna la xidhiidhsan nuunu tawkiidka almubaashirati tooska ugu xigta ficilka xarafka ugu dambeeya nuunu tawkiidka maxaa loo shardiyaa nuunu tawkiidku markuu mebni ka dhigayo ficilka waxa shardiya inuu mubaashir yahay hadda nuunu nisbaha lama shardiyaynin nuunu tawkiidku waa inuu mubaashir yahay qodobkaasaynu shardiyaynaa walaa nuunu tawkiidi nuunu tawkiidna yuuna la xidhiidhsanin nuunu tawkiidkii almubaashira mubaashirka ahaa ee ficilka toos ugu xigay waxaa haddaba meesha ka baxay nuunu tawkiidka iyo xarafka ugu dambeeye ficilka haddii la kala dhex galo wax muuqdaa hadduu kala dhex galo saddex erayunbaa kala dhex geli karaa ogaada shayga kala dhex geli karaa waa saddex mid ahaan inuu alif kala dhex galo sida aayadda qur'aanka ee walaa tatabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun iyo inuu wow kala dhex galo sida aayadda kale qur'aankaa ilaahay uu ku yidhi latublawunna iyo inay yi'i kala dhex gasho sida aayada kale fa ima tarayinna min albashari axadan ilaahay uu ku leeyahay saddexdaa aayadood waxaynu ognahay aayadna alif baa kala dhex galay walaa tatabicaanni aayadna wow baa kala dhex aayadna ya baa kala dhex gashay waa xarafkii ficilka ugu dambeeyey iyo nuunu tawkiidkiibay saddexdaasi kala dhex galeen ama haddaba saddexdani ha muuqdaan ama ha xadfamaan haddaba alifku ma xadfoome wowga iyo yada da unbaa xadfoomaata waxaa laga yaabaa latadribinna inaad aragto latadribinna binna hadda iminka ficilka xarafka ugu dambeeya waa bada binna bada kasrisan nuunu tawkiidkiina wakaa latadribinna markaan idhaa ficilkani waa mucrab laakiin maaha mibni maxaa sababay ba'dan kasrisan iyo nuunkan shadan ya la xadfay baa halkaa ku kala dhex jirta oo faacila ama ya'du ha muuqato ama ha xadfanaato fa yadu way joogtay latadribinnana yadu way xadfan wowgu ama ha muuqdo sida latublawunna ama ha xadfanaada sida walatasmacunna walatasmacunna nuunka xarafka ka horeeya markuu godan yahay godaalkani wowbaa xadfan buu ku leeyahay nuunka xarafka ka horeeya markuu kasrisan yahay kasradan yabaa xadfan bay ku leedahay alifkana lamaba xadfo walaa tatabicaanni ilaahay aayaddaa qur'aanka alifkama xadfin waayo qaacidatu wamaa min daaba qaacido la yidhahdo sarfiga ku sheegan baa jirta qaacidadaasaan diidin qaacidatu wamaa min daaba ayaan alifka diidin sidaa darteed alifka waa la sheegaya isaga haddaba fasligu waa shan qaybood nuunka nuunu tawkiidka ah, iyo xarafka ficilka ugu dambeeya fasligooga marka laga hadlayo shan siyood buu dhacaa wow muuqda inuu kala fasliyo wow muuqda maxaan tusaale uga dhiga aayad qur'aana soo qaatee sheega waa la tublawunna ya muuqataa inay kala fasliso aayad kalaan soo qaadanee sheega waa fa imaa tarayinna alif muuqda inuu kala fasliyo aayad baan soo qaadanee sheega walaa tattabicaani wow xadfani inuu kala fasliyo wow xadfan aayaddaan soo qaadanay maxay ahayd wala tasmacunna ya xadfani inay kala fasliso aayad maynaa soo qaadanay hadal caadiyaan soo qaatay muxuu ahaa yadu markay xadfan tahay latadribinna latadribinna alifkuna ma xadfoobo shantaa jeer ficilka haddii nuunu tawkiid shantaa jeer uu galo oo fasligani uu jiro nuunku mubaashir ma aha ficilkuna mucrab buu iska noqonaya ficilku waa mucrabe mibni ma aha haddaba haddaan kuu soo khulaaseeyo bal haddee aad u eg haddaan khulaasayno ficilku saddex qaybood buu ahaa ama shan qaybood saddexda qaybood ee ficilka markaan doonayno saxiixulaakhir hadduu saxiixulaakhir nuunu tawkiid galo waa mubaashiruun muctalulaakhir hadduu nuunu tawkiid galo isna waa mubaashiruun afcaalu lkhamse shantiisii qaybood hadduu nuunu tawkiid galo marna mubaashir maaha haddaba ogow oo afcaalulkhamse mebni ihi miyuu jiraa waa maya jawaabtu afcaalulkhamse weligiiba mebni ma noqdo waayo ficilka mudaaric nuunulinaaf iyo nuunu tawkiid baa mebni ka dhigta sawsaa maaha waxaan soo sheegay nuunulinaafku inayna afcaalulkhamseha gelinba waa ka mamnuucba weligii lama arag carab cid nin carabiya oo luqadiisa lagu kalsoon yahay oo ficil afcaalulkhamse a nuunulinaas ku daray lama hayo qur'aanka kariimka ana aayad qura oo ku soo aroortay ma jirto axaadiista nebi maxamed ka sugan sala allahu calayhi wasalam hal xadiis lama hayo oo ficilku isagoo afcaalulkhamse ah oo haddana sita nuunulinaaf maxaa la ogaaday markaa qaacido ayaa la unkay ama la sameeyey odhanaysa kol haddii qur'aanka aayad aayad baa loo baadhay waxba adigu haysadhani hadda baadh hortaabaa la baadhay waa laga waayay kuma jirto eeg axaadiista nebigana lama hayo oo ka soo heli inkastoo mas'ale mustalaxa ku qorani ay jirto oo khilaafiya oo culimmada ahlu xadiidku ay isku qabteen riwaayat lxadiid bilmacnaa masalada la yidhaah eh, riwaayat lxadiid bilmacnaa mas'aladaa oo mas'alo culimmada mustalaxee xadiidka ahlu xadiidku ay ku kala tegeenah muslim iyo sheekhi bukhaari iyo sheekhiisii baa kala kacay bukhaariyo sheekhiisii ayaa masalada isku dee isku nooc hadda aragti ka qabin waxaan kolkaa uga jeednaa masaladaasi waa masale khilaaf badan oo waxaa laga yaabaa in la arko way dhici kartaa in la arko xadii nuunu tawkiid sita isagoo afcaalu khamsa hadday dhacdo waa raawiga khaladku waa riwaayatun bilmacna cida qaadatay intay macnaha fahmeen ayayna alfaadii nabi maxamed xifdiyine markaasay macnihii iyagu alfaad u samaysteen alfaad ayay u samaysteen way dhici kartaa saasina waa waa la heli karaa waxaynu uga soconnaa marka bal hadda la soco walmucrabu ka mucrabka ah oo min al alafcaali xagga ficilladii ihi almudaaricu waa mudaaric bishardi anlaa yatasila inuunan la xidhiidhsanin ayaa la shardiyaa bihi mudaarica inuunan la xidhiidhsanin nuunulinaasi nuunta nuunulinaafka ee dhadigi ihi walaa nuunu tawkiidii iyo nuunta nuunu tawkiidka ah almubaashira ee mubaashirka ihi mubaashiradu markay toos ula baashirayse maxduufka ayna ahayn waa saddex markay maxduufka tahayna ee hayru mubaashir ay noqonaysaana waa laba shan baa inoo soo galay naxwu yadribu wa yakhshaa afcaalu lkhamse lama tusaalayn karo miyaadan arkayn labada tusaalu sheekhu keenay maxay kale yihiin labada tusaale yadribu saxiix buu ka socdaa yakhshaana muctal buu ka socdaa labada ficil hadaba waa mucrab hadii nuunu tawkiid iyo nuunul inaas laga ilaaliyo fain itasalat bihi hadday la xidhiidhsato nuunu tawki hadday la xidhiidhsato ficilka nuunulinaasi nuunta nuunulinaafkiihi waa nuunta dhadigae buniya ficilka mudaaric waa la binayn macahaa nuunta maceega waa la binayn cala sukuuni sukuun baa lagu binayni hala reebo yadribudii bal hadda dumar ka dhig maxaynu odhan yadribu ba'daa godan waan reebaynaa marka nuununiswo lagu daro yadribna baynu odhan aayadda qur'aankaa muxuu ku yidhi waalwaalidaatu yurdicna wlwaalidaatu yurdicna haddaba bunya maaha culimo hal su'aalaan isweydiinaynaa sababta ficilka loo bineeyey waa maxay xilliga nuunu niswuhu uu la xidhiidhsaday maxaa ficilka loo bineeyey waa su'aasha aan isweydiinayno marka aan doonayno ficilka xilliga nuunu niswaha ama xilliga nuunul inaasku uu meesha yimid sababaha loo bineeyo waxaa la yidhi shabihii ismiga uu shabahayey ayaa daciifay ilay nuuntani ismiga mucrabkaa ah ma gasho nuunta nuunulinaaskii ismiga mucrabka ah waa ka mamnuuc oo ma gasho kol haddayna ismiga mucrabka a gelaynin ducfigii waxaa daciifay shabihii ismiga uu shabahayey ilan icraabka wuxuu ka keensaday shabahae shabihiibaa daciifay oo nuuntani markay timid shabihiibaa daciifay wa buniya hooyooyinku yurdicna way nuujinayaan waa suuratu lbaqara aayadda laba boqol iyo saddex iyo soddon aayaddaa haddaba si fiican u eega macnaheega walwaalidaatu yurdicna miyayna jirin hooyo intay ilmaheegii dhashay iska dhigtay oo dhaaftay ama intay ninkeegii isku dhaceen u tuurtay oo iskaga tagtay oo nuujinin horta ma jirtaa sawma badna haddaba ilaahay kalaamkiisu waa rune waa maxay sawka ilaahay le walwaalidaatu yurdicna hooyooyinka ubadkooga iyagaa nuujiya ilaahay yidhi maadaama iyagaa nuujiye la yidhi dee qof qura oo ilmihiisa aan nuujinaynoo dhigi kartaa ma jirto ayay noqonaysaa maxaynu ku macnay ila waa khabar walwaalidaatu yurdicna waa khabar maxaynu ku macnaynaa marka walwaalidaatu yurdicna aayaddan u fiirsada inshaa looga jeedaa laam baa meesha qadaran liyurdicna baa meesha qadaran walwaalidaatu hooyooyinku liyurdicna ha nuujiyeen ubadkooga kolkaa hooyada ilmaheega nuujin weydaa qowlkanay khilaaftay ilaahay hadal kalaamkiisii maaha been ma noqonayo laakiin iyadii ayaa diiday amarkeeda ilaahay tukadayna ma odhanin ka tukan waaya ka warrama haddaba ma ilaahay baa wax noqonaya mise isagaa dambaabaya isagaa dambaabaya wlwaalidaatu yurdicna walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna ha nuujiyeen inkastay mas'ale fiqiya tahay hooyada ma xaq baa loogu leeyahay ilmaha ilmaheega inay nuujiso mise hadday doonto intay halkaa dhigtay odhani odayga lacag inta alle eg haddaadan igu siinaynin hadda waa waxba kuu nuujin maayo waa mas'ale fiqiyo inaan hadda jeclayn inaan ka hadallo walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna ha ilmaha aaway haddaba ficilka mudaaricee mebnigii aayaddaa ah. ficilka mebnigii waa kee waa yurdicna ayaa ficil mudaaricoo mebniya ah sababta loo bineeyeyna waa maxay waa litisaanihi binuuni niswa ficilka calaamada lagu bineeyeyna waa maxay walwaalidaatu yurdicna calaamada lagu bineeyey waa maxay waa asukuun baa lagu bineeyey walwaalidaatu yurdicna wlaadahunna fain itasalad hadday la xidhiidhsato bihi ficilka nuunu tawkiidi nuunu tawkiid almubaashira mubaashir ihi buniya waa la binayni eeg nuunu tawkiid almubaashirati buu kaygu qoraya markii horenasa unbuu qorayay almubaashirati taadaa muu idiin kasriye taadaa in la godo ayay ahayd in la godo ayay taadaa ahayd idinka uu godayaa kiinaasaa saxa may in la godo wey almubaashiratu in la yidhaa halkii horena uu radiyo sidaas qora fa in itasalad hadday la xidhiidhsato bihi ficilka hadday la xidhiidhsato nuunu tawkiidi nuunu tawkiid nuunta almubaashiratu mubaashirka ah ee dee tooska ugu xigtaa buniya ficilka waa la binayn cala alfatxi fatxaa lagu binayni ficilkii ha la bineeyo ayaynu leenahay oo fatxa ha lagu bineeyo wartalow culima sababta loo bineeyey waa maxay ficilka xilliga nuunu tawkiidka waxaa lagu leeyahay liannahu macahaa kalmurakabi tarkiiba hamsata casha nuun markuu nuunu tawkiid wuxuu noqonayaa murakab buu noqonayaa sidii tarkiibkii khamsata la odhan jiray oo kale tarkiibkii oo kalea meesha ka soo baxaya tarkiibkaasina bine ayuu dee ayuu waajibinayay oo shayga mebni buu ka dhigayay hal su'aala ayaan isweydiinaynaa war ficilku mudaaric maxaa loo icraabay unbaa la isweydiin jiraye maxaa loo bineeyey goormaa la isku ogaa in la isweydiiyo maxaa loo bineeyey marka nuunu niswuhu uu meesha galo ama nuunu tawkiid uu meesha galo maxaa loo bineeyey goormaynu isku ogay ficilka maxaa loo icraabay mooyaane ficilka asalkiisu muxuu ah ma icraab mise ficilka asalkiisu muxuu ah binaba waa ka mebniga noqdo maxaa loo bineeyey ma jiro soo ma jirin laakiin nasiibka mudaaricu markuu mucrab noqday uu asalkii khilaafay ee su'aasha lima ucriba allagu yidhi eed ku jawaabtay limushaabahatihi alsma ismi buu shabahay fii tawaarudi almacaani almukhtalifa allatii taxtaaj ilaa icraab markaad sidaa ku jawaabtay icraabkiiba haddana ayaa sidii asal oo kale loo qiimeeyey hadduu mebni dib ugu noqdo lima buniya baa lagu odhan mudaaricu hadduu mebni noqdo haddana lima buniya baa lagu odhan maxaad ku jawaabaysaa markaa lima buniya marka lagu yidhaha dee litisaalihi binuuni niswa ama litisaalihi binuuni tawkiid lmubaashira eeg nuunu niswa mubaashir lama raaciyo nuunu tawkiidkana mubaashir baa la raaciya haddaba culima xilliga nuunu tawkiidka haddii la kala fasliyo haddii la kala fasliyo mucrabnimadiibuu ficilku dib ula soo noqonaya oo mucrab iska ahaanaya waayo waxaa la yidhi liana alcaraba laa yurakibuuna alaaata ashyaa waxaa la og yahay carabi saddex erey isma tarkiibiyaan saddex erey carabi isma tarkiibiya maxaa la istarkiibiyaa laba erey haddii ficilkii iyo nuunu tawkiidkii saddexdii xarfu cille ay kala dhex galaan saddexdan xarfu cille ama waa faacil ama waa naa'ibu faacil soo saa ama waa ismi ismukaana waa akhawaatiha hadaba marka fasligaasi yimaado waxay noqonayaan ficil iyo faacil iyo nunu tawkiid saddex saddexdaa la isma tarkiibiyo dee fa in itasalad hadday la xidhiidhsato bihi ficilka nuunu tawkiidi nuunu tawkiid nuunu tawkiid almubaashiratu mubaashira ah oo toos ula baashiraysaa buniya ficilka waa la binayn cala alfatxi fatxo ayaana lagu binayn layusjananna waa la xidhi oo waa la xidhi walayakuunan wuxuuna ahaani min asaakhiriin kuwa la dulleeyey ayuu ku biiri doonaa waxaan doonaynaa layusjananna ficilkaa mudaaric waa mebni sababta loo bineeyeyna waa nunu tawkiid athaqiila waa layusjananna fatxaa lagu bineeyey markaa ila waa mubaashire walayakuunan alifkaa iminka koru taagani nunu tawkiid khafiifa ka socdaa ficilkuna nuunka horuu ku joogaa waa mebni ficilku sababta loo bineeyeyna waa litisaalihi binuuni tawkiid alkhafiifa fatxaana lagu bineeyey waana mubaashiro haddaba talow maxaa ficilka loo icraabi jiray ficilka marka la icraabayo sababta loo icraabi jiray horta maxay ahayd wainamaa ucriba waa la icraabay almudaari wainamaa ucriba waa la icraabay uun almudaaricu mudaaricii waa la icraabay uun limushaabahatihi shabihiisa dartii baa loo icraabay lilismi ismi uu shabaho ismi ayuu shabaha xagguu ka shabahaa ismiga icraabka shabaha keenay waxaynu nidhi mid kaste oo ismiga iyo ficilka mudaaricihii wuxuu u baahan yahay waxa ku yimaada macaani kala duwan oo u baahan marka la kala garanayo in la icraabo laa takul isamaka watashrab labana ama laa takul isamaka watashraba labana ama laa takul isamaka watashrabu labana saddexdaa midina mid la macno ma aha maxaan idhaa haddaan labadaba kasra siiyo laa takul isamaka watashrab laban haddaan idhaa mid kaste gaarkiisaa lagugu diidan yahay kalluun ha cunin dhakhtar baa kuu qoray inaad kalluunka iska ilaaliso watashrab laban caananaha cabin sidoodaa lagugu diidan yahay labadan ficil weligaa intaad nooshahay kalluun ha cunin weligaa intaad noosahayna caanaha cabi saasay noqonaya haddii labadaba kasre la siiyo kasruuna waa irtiqaau saakinayna sukuun baa looga jeedaa ee la soco haddii haddaba ka hore kolley waa la kasrinuuna ka dambe la fadxiyo oo lagu yidhaa laa ta'kuli samaka watashraba laban haddii lagu yidhaa waxa weeye ha jamcin ee kalluunka ha cunin adoo caana cabaya arrinkaasaa lagu diidan yahay markaana kalluun ha cunin adoo caana cabbaya eeg ha jamcinin oo mar qura ha wada samaynin laakiin kalluunka waad cuni kartaa keligii caanahana waad cabbi kartaa keligood dhakhtar baa kuu qoray meel ha iskugu geynin waxaa la yidhi caanahaasi waa kuwa brotiinaadkoogu ay badan yihiin sida kuwa lo'da oo kale ayaa inta badan khatar qofka ku keena waayo qofka waxaa laga yaabaaba inuu shubanba ku dhaco waxaa laga yaabaa in maxaanku idhahdaa casilaad ay bilowdo culimada qaarna waxayba sheegaanba waxaa dhici kara bay yidhahdeen baras inuu qofka ay ku timaado asbaabta barasta keenta ayay ku tilmaamaan in caanaha iyo kalluunka meel qura lagu wada cabo ama weelkan dee mundabica ah ee fuqahadu ay sheegaan lagu weysaysto ama jidhka lagu maydho mundabica waxaynu uga soconnaa haddaba laa taakuli samaka wa tashraba laban haddaan tashraba kor waa meel ha iskugu geynin oo ha jamcinin kalluunka iyo caanaha mar qura ha isla wada cunin oo adoo kalluunkii cunaya caanaha ku dejinin waxaa dhici kara laa taakuli samaka wa tashrabu laban intan tashrabu godo macnuhu wuxuu noqonayaa kalluunka ha cunin laakiin caanaha waad cabbi kartaa wa inamaa ucriba waa la icraabay uun almudaaricu mudaaricii waa la icraabay uun limushaabahatihi shabihiisa dartiibaa loo icraabay lilismi ismi uu shabaho halkaana ficiladii baynu ka soo hadda inaan halkan xukunka oga xuruufta xukunkeegu muxuu noqonayaa wa ama alxuruufu xuruuftii fa mabniyatun waa la binaynayaa kulluhaa gebi ahaantood waa la binaynayaa wa ama alxuruuf fa mabniyatun kulluhaa horta xuruufta oo dhan waa la bineeyaa xarafku icraab ma leh oo lafdigiisa lama icraabi karo xarafku icraab ma leh oo taqdiirta lagama icraabo xarafku icraab ma leh oo maxalka lagama icraabo sababtuna waxa weeye liannahaa xuruuftu laysa fiiha muqtadin lilicraab xuruufta laga soo heli maayo shay codsanaya in la icraabo oo macaani kala duduwan oo icraab u baahan lagama soo helayo xuruufta taa ayaa haddaba culima keenaysa xuruufta oo dhan inay mabni noqoto wa ama alxuruuf fa mabniyatun kulluha xuruufta oo dhani waa mabni sidii lagu ogaa asalkooguna binuu dee ahaa xuruuftii ayuu sheekhu bartaa kaga baxay baabu macrifati calaamaati اlicraab baabkanna baabu macrifati calaamaati اlicraab buu u bixiyey insha allah bartaa ayuu inoogu joogi doonaa hadduu rabbi ogolaado baabkani cashirkeenna dambe waa baab ballaadhan cashirkeenna dambe ayuu iska raaci doonaa wallahu subxaanahu tacaala calaa in sha allah xalqadaheennii sidaynu tartanka ogayn aynu u geli jirnay waxaan samayn doonaa labada maalmood ee hore wiiga suuradaha qur'aanka ah baynu lagu tartami doonaa labada maalmood ee dambe waxaynu ku tartami doonaa hadii rabbi ogolaado labada maalmood ee dambe kitaabka dhexdiisaan ku tartami doonaa haddii ilaaha yidhaahdo waa labada maalmood ee dambe weeyi labada maalmood ee dambe sidaas ayay inoo noqon doontaa insha allahu tacaala maanta waxaa istaagi doona xalqadeennii maalintii dhaweyd kacday xalqatu ibnu hishaam xalqadii ka dambeeyey cumar binu cabdilcasiis soo maan xalqadii kale mise ibnu maalik ba ahayd alandalusi maanta waxaa istaagaya insha allah xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya iyo xalqatu zayd ibni haabit labadaa xalqadood ayaa istaagi doona insha allah xalqatu zayd ibni haabit inoo soo saara insha allah suurat lkahfi inoo soo saara labada xalqadood zayd ibnu haabit yaa u taagan soo dhawow insha allah maxamed shaykh lislaam ibnu taymiya yaa u taagan adiga sow maaha maa sha allah culima waxaynu maraynay aayadaha suuratulkahfi ayaynu ku jirnay bal waxaynu eegi doonaa ilan iraabka ayaynu ku tartamaynay ama ereyada aayadaha ayaan ku tartamaynay si uu inoogu fududaado waxaynu soo qaadanaynaa insha allahu tacaala aayadda siddeed iyo tobnaad waynu qaadanay maalintii u dambaysay ta sagaaliyo tobnaad ayaynu qaadanaynaa sagaaliyo toban maxamed aayaddaa sagaaliyo tobnaad imise jar ayaa ku jira imise xarfuljar ayaa aayaddaa ku jira nacam waxaan sheekhiinan kala weydiinayaa aayaddaa sagaaliyo tobnaad imise faacil baa ku jira adiga imise faacil baa ku weydiiyey adna imise xarfuljar baa ku weydiiyey waa sagaaliyo toban iyo suurat lkahfi nacam maxamed wakti baa inagu socda sheekh inoo yahay saacadda imisaa ku jira toddobaa ku jira waaye bal la qaadatiisa imise xuruufuljar bal hadda maxamedow soo yaro dhowow layskalama shaqaynayo ha nacam adu taadii ma ka jawaabi kartaa horta taadi waay tiisana dabala qiime taada adiga waktiga dib baa lagugu dhigiya imise xarfuljar baa aayaddaa ku jira waa aayadda sagaaliyo tobnaad wakadalika bacanaahum liyatasa'aluu baynahum sideed baa ku jira labadaa arday waxaan u malaynayaa labadaa ardayba ma hayaan de waa lagala faa'idaysanaya kala faa'idaysa ninkaa dambe nacam shan baa ku jira kala faa'idaysa adna ha xurufuljarka ya toddobaa ku jira nacam kala faa'idayso ya lix haye kala faa'idaysta weli ma haye jawaabti haye lix baad haysiin afar arbaca haye sagaal istaag ninkaa yarow ninka sagaalka istaag jazaak allah khayr waa ninkaa sagaalka yidhi ayaa saxay ninka sagaalka yidhi sagaalka na tus markaa liyatasaalu laamka ah sheekh waxbaa kaa khaldanay eeg may ha xurufujar baan doonayaa haye baan hortaa kuu tiriya yana waxbaa kaa khaldan ku odhani haye liyatasaalu waa kow minhum waa laba bimaa waa saddex biwariqikum waa afar ilaa waa shan yaa asha almadiinati ku jirta halkii khaladka halkaa weeyaan halkaad ka khaldantay waa yahay ashuma xuruufuljar bay ahayd mise calaamad ismi un bay ahaan jirtay calaamad ismi waa yahay sheekh iska fadhiiso aad baad u mahadsan tahay horta waa sagaal meeshu laakiin sagaalka yaa ii sheegaya may labada ardayee taagan ma aha jaaniskaasi su-aashaa koowaad way idinka gubatay haye nacam sagaalka ii sheeg liyatasaa'alu laamka waa kow waa minhum minta waa laba waa bimaada ba'da waa saddex biwariqikum waa afar ilaada waa shan birisqin waa lix ya minhu waa toddoba ya halkaasay kaa gashay sheekh bikum waa sideed may laamku kelmaddu la dhashay wowga may iska fadhiiso shukran xabad baa ka dhiman ardayga ayaa ku daraya xabadda a sheekh cali waa kadaalika kaafka ku jira kaafka kadaalika ku jira maarkiisii kaafkaasi waa laba xarf ku jira kadalika eg daalikabaa ismishaanaha kaaf baa laynoogu daray markaa liyatasa'aluu may waa laba masalaa ku jirayoo waxawey qowlkii basriyiintaynu qaadanay kuufigu wuxuu lahaa ilaamkana wax nasbinayo xurufuljarku ka daayey basriguna anmud maraa bu ilaamkuna wuxuu jarayaa masderka qarsoon anta masderiyada masderkeega saddex baynu xuruufuljar ku soo barannay waa laamu tacliiloo liyatasa'alu laamkeega ah iyo laamuljuxuud iyo xataa saddexdaasay xuruufuljar ka dhigeen masriyiintu nacam su-aashaadii baa hadda layskugu yimid waadna eegi doontaa weli ardaygan su-aal jaaniskiisii ma qaadanin imise faacil ayaa aayaddaa sagaaliyo tobnaad ku jira afar iyo toban faacil baa ku jira waayahay in yarbaad haddaba aniga isugaysaa afariyo toban baa tidhi soo maaha waayahayba hadda in yar ii taagnow waxaa la moodaa su-aashaas inay kaa khaldan tahaa la moodaa iyar maran ku noqdo shukran way kaa khaldan tahay su-aashaasi la qaada saaxiibka ah afar iyo toban faacil baa aayaddaa ku jira buu yidhi inta faacil ee aayaddaa ku jira aynu rabnaa halkaa saddex iyo toban faacil adaa asiibay waa sax noo tiri saddex iyo tobanka saddex iyo toban faacil baa aayaddaa ku jira eeg waxaan doonayaa masderka iyo ismiga faacil iyo ma qiimaynaysiin wixii masdere iyo wixii ismi faacil iyo haddii kale tiradu intaa way kasii badanaysaa dee ardaygu sarfi ilaa yu sarfi dhigto masder iyo ismi faacil ma qiimayn karaba midda kale qaacido caanaa jirto oo la yidhaahdo ismiga faacil maca marfuucihi fii quwati lmufrad haye ka soco noo tiri eh, waa bacanaahum naada ku jira kow waa liyatasa'alu wowga waa laba waa qaa'iluntaa waa saddex waa labidtum ta'daa waa afar qaaluuda waa shan labinaa naada war saaxiibkiin baa inaga saxan baan u malaynay ya labinaa naada na waad saxan tahay waad saxan tahay waa naa eg nuun iyo naa baa kala jira labinaa naadaasa ha sax wey imisaynu marayni labinaa imisaan marayni labinaa waa lix saw maaha kow oo laba oo saddex afar oo shan oo lix haye haye waa toddoba war saaxiibkeen baa inaga saxnaaye af su-aashaa ninkii hore inuu udiidnay baa inaga saxnaa su-aashaasi waa afar iyo toban ya isagaa saxnaa ardaygii horean udiidnay baa su-aashaa saxan afar iyo tobankii saatiriyo ficil halkaa ka soo baxay baan arkayaae weli aynaan gaadhin haye bal tiri hadda afar iyo tobankaa waa bacanaahu naadeeda o liyatasaa'aluu wowga waa laba qaa'ilunta waa saddex labitum waa tumta waa afar qaaluu wowgeega waa shan labinaa naadeeda waa lix qaaluu wowgeega kale waa toddoba aclamuda faacilkeyga waa sideed labitum ta'deeda waa sagaal fabcauu wowga waa toban falyandur falyati haye askaada maan tiriya haye falyati faacilkeega waay waa ka soco waa kii misaad falyati koob iyo toban haye ma labiyo toban ba haye falyati labiyo toban haye walyatalaada faacilkeega saddex iyo toban afar iyo toban jazaaka allah khayr aad iyo aad baad umahadsantihiin haye ha waynu waynu cibraynayna inay qaaluu rabbukum aclamu laakiin iyaga lafteedu waa waa ma qaadanaysa waa waa kii aynu ka tagnay aclamudaasi waynu ka tagna waxa weeye ismi eh, ismu tafdiil weeyaan faacil wuu qaadanaya laakiin haddaynu ismu tafdiilka ka tagna sidaan ismiga faacil ka tagnay eeg ismi faacil waynu ka tagnay laakiin hadda kan iskumaynaan sheegin ismu tafdiilka waa sidiis haddaan u qaadanno inkastoo ardayga ku adkaan karo waa afar iyo toban shukran aclamu ficil maaha laakiin isagoo ismu tafdiila ayuu faacil qaadanaya mas'alatlkuxli waxaan ahayn faacilkiis waa damiir mustaira shukran waxaynu eegi doonaa hadda aayadda aad ila eegaysiin imise mafcuulun bihi baa maxamedow ku jira imise mafcuulun bihi ayaa aayaddaa ku jira ee mise mafcuulun bihi ayaa aayaddaa ku jira afar mafcuulun bihi baa ku jira waada siibtay afar mafcuulun bihi baa aayaddaa ku jira bal noo sheeg hadda afartaa bacanaahum waa kow iyo axadakum waa laba iyo maxaa tii sheekh acaaman waad fiican tahay waaye bartaa ku daa sheekh qaado afarta mafcuulu bihi bal noo tiri hal su-aalna waa la isdheeryahay hadda la socda hal su-aalaa la isdheeryahay haye inta mafcuulu bihi waa afar buu saaxiibkaa yidhi bal afartaa noo tiri waa bacanahu mumteeda o iyo axadakum waa laba maxaa tidhi iyo falyatikum waa saddex iyo axadinta ugu dambaysa jazaak allah khayr afartaasaa wax faacilo eh, ku jira wax mafcuulun bihiya afartaasaa ku jira wax mafcuulun bihiya bal mar su'aashan haddana aan ku noqon adeerka ugu soo celi waa su'aal iyo haaf hadda su'aashan u dambaysay ma dhammaystirna waayo afarta maxamed baa sheegay tafsiilkii uunbaa ninkani ayuu qaatay waad ila socotiin soo maaha waayahay waxaad eegaysiin adiga waxaan ku weydiiyey imise tamyiiz baa aayaddaa ku jira tamyiiz imise tamyiiz ayaa aayaddaa ku jira mise tamyiiz baa ku jira xabad baa ku jira xabaddaa noo sheeg waa dacaamanta jazaaka allahu khayra waa sidaa uu u sheegay ardaygaasi sidaa uu u sheegay weeye weli laba su-aalood iyo hal nus baa laysla dheeryahay soo maa waayo maxamed baan dib ugu noqday maxamedoo waxaad eegtaa aayaddaa imise daraf baa ku jira aayaddaa imise daraf ayaa ku jira cirbad baa saaxiibkaa ku jirta buu imisaad qabtaa saddex baad haysaa adigaa saxan maasha allah saddex daraf ayaa ku jira saddexdaa noo sheeg sheeg waa baynahum waa ko iyo yowmanta waa laba iyo e halkaa laguu tirin maayo sheekh waaryaa ku daraya wuxuu yidhi labada yowm buu yidhi waa bacdiga eeg yawminka dambe waa majruur laakiin waxaad og tahay mudaafku mudaafun ilayhiga wuxuu ka kasbadaa darafnimada waxaa kaluu ka kasbadaa labnimada wuxuu ka kasbadaa dhedignimada wuxuu ka kasbadaa macrifanimada wuxuu ka kasbadaa ikhtisaaska mudaafku mudaafun ilayhiga ile waxaan oga bacda yawmin ereygan bacdi muuna maalin barhkeed ahayn yoomku waa mudaafun ilayhiga bacdiaynu u soconnaa waayahay hadda waxaad ila eegtiin halkaa isla aayaddaa qur'aankaa waxaad ila eegtiin maxamed baa su-aasha le mise adiga yaa suaa waa maxamed soo maaha maxamedow imise ficil mudaaric yaa su-aasha leh adigaa leh imise ficil mudaaric oo jesmisan ayaa aayaddaa ku jira ficil mudaaric oo jesmisan imisaa ku jira ficil mudaaric oo jesmisan imise ayaa ku jira majzuum baan rabaa sheekhu majzuum hadda daqiiqadii noo eega waynu wareejinaynayo maalinba insha alla nin baa inoogu qoran haye saddex baad haysaa waada siintay saddex baa ku jira saddexdaa bal sheeg waa falyandur waa kow yaa jasminaya falyandur jaazimku waa ayo aljaasim fi falyandur falyandur haye jawaabu alab almaxmed waa su-aal gardarre laakiin horta ihiirsi haye tiri horta tiri tirayna horta isku haydhaa tiri waa falyandur kow iyo falyati waa laba iyo walyatalaaf saddexdaasi waad saxday maxamed baa sheegi doona laakiin adig waxaan kugu haystaa xagga jaasimka maxamedow saddexdaa eh, falyandur yaa jasmiyey laamlamar jazaaka allahu khayran waa laamulamar falyandur laamulamarka hadday faa ka hormarto iyo hadduu wow ka hormaro iyo hadday uma ka hormarto waa loogii waa la reebaa mararka qaar mararka qaarna waa la kasriyaa kolkaa falyandur iyo walyatalaaf iyo falyati intaba waxa weeye laamulaamar baa jasminaysa maxamed waan kuu soo noqdo waxaad ii sheegtaa ficil maadi oo mabniyun calaa damiya imisaad aayaddaa ku haysaa ficil maadi oo mabniyun calaa damiya xaggaa sheekh xamsa ka gabanaya sheekh xamsi su-aal gardarro adiga nacti imisaad aayaddaa ku haysaa haa nacti bal istaaga aayadda inta nacti ku jirta keen nacam haye nacti maxaa aayaddaa nacti ku jira axmed nacam maxaa tidhi imisaa tidhi labaad haysaa wax mabniyun cala damiya labaad haysaa saw ma aha jazaaka allaahu khayran labadaa bal noo sheeg waa labada qaalu shukran shukran aad baad u mahadsan tahay waxaan doonayaa adiga ficil mudaaric oo mabniya imisaad aayaddaa ku haysaa ficil mudaaric oo mabniya waa cashirka hadda aan dhiganaynayba ficil mudaaric oo mabniya ficil mudaaricoo mabniya labaan ku hayaa ficil mudaaricoo mabniya waxaan u malaynayaa ardaygaas inuu aad u dhadhaweeyey laakiin saxda wuu garab marsan yahay waa bal ka qaada hadda ka qaada imisaad ku haysaa xabad keliya xabaddaa sheeg waa walaa yushciranna oo qura ficil mudaaricoo mabniya walaa yushciranna uga abada kale gaar liyatasaalu maaha mabni waa in nuuru tawkiid iyo nuuru nisf unbaa mabni ka dhigi jiray aaway labadii nuurood midna muu ku jiraa maylama binayn waa mudaaric mudaaric wuxuu mabni noqon karaa hadduu nuunu nis cashirkeeni maanta u fiirso hadduu nuunu nis waa ay la xidhiidho iyo hadday nuuru tawkiid bes haye su-aasha ayaa lahaa ma adiga mise adiga tan adaa lahaa adi ficil mudaaricoo mansuuba keen inta ku jirta xamsa haye nactigii meesha xabad baad nacti haysaa xabaddaa keen yaa sheekh waa khata baa ku jire nactigu xabad maaha uu ka badan yahe keen ay nacam ficil mudaaricoo mansuuba maxaa ku jira baa tidhi xabad quraad haysaa waad saxan tahay noo sheeg xabadda waa liyatasaa'alu laamkana laamu tacliila yatasaa'aluunabu waa xadfunuunkaa lagu nasbiyey waayo su-aal baan ku weydiiyey ficil maadiyo mabniinu cala sukuuna aayaddaa imise ku haysaa e miyaynaan fahmayn cashir kaste oo naxwii aayaddan inuu soo geli karayo waxaa la yidhahdaa ardayga luqadda dhiganaya kitaabta oo dhan wuu dhiganaya fiqiga waad dhiganaysaa xadiidka waad dhiganaysaa tafsiirka waad dhiganaysaa hadda la soco ficil maadi mabniun cala sukuun waa ficil maadi waana mabniyun cala sukuun tinaa kaa raba shan baad haysaa war bal u fiirso ar ka qaada saaxiibka saaxiibkaa shan baan hayaa buu yidhi hadda waa ficil maadi waana mabniyun cala sukuun shan baan hayaa buu yidhi afar baa ku jira raggii waa isla soo gaadheen maarkisi afartaa un tafsiili waana laysla soo gaadhay bacanaahum waa kow iyo labithtum waa laba iyo labithnaa waa saddex iyo labithtumta kale waa afar shan xabadda shanaad mi isku day kay kula tahay eeg inaniina narkii weynay baa dhici kartood naga saxnaatay sheeg abcan soo baad israa'iil miya maxaa tee tashanaad mise way kaa qarsoontay waay si wanaagsan raggii inay isla soo gaadheen baan filayaa mise waxbaa la isla dheeryahay waa isku in weeyaan waa waxaan u malaynayaa sheekh maxamed wuu ka soo daba shitay oo dhexduu ku soo qabtay waayahay gebagabada su-aashaas waa adiga waxaan rabaa ficil maadi oo mabniyun cala alfatxiya aayadda imisaa ku jira ficil maadi oo mabniyun cala alfatxiya ficil maadi oo mabniyun cala alfatxiya imisaa ku jira xabad baa ku jirta waaya waa alla waa sidaa aad u sheegtay xabad qura ayaa ku jirta xabaddaasina waa maxay waa qaala weeye jazaaka allaahu khayran wa shukran jaziilan gebagebadii waxaan u malaynayaa aayaddaasi inay inaga dhammaatay intii aynu ka keeni lahaynba maanta insha allahu tacaala halka ayuu noogu joogi nactigii xamse ayaynu warbixin ka doonaynaa sheekh xamse haye haye xamsowi misaad haysaa maxaa tidhi haye maxaan tihi falyatikum falyatikum iyo yarsuba hadda aayaddiiba suuraddii baan isku laabtay maxaa tidhi falyatikum birisqin waan hayaa waa aayadda maxayd aayadda sagaal iyo toban falyatikum birisqin minhu weli wax waa kaa maqan sheekh wuxuu sheegay laba ma ku dari kartiin jazaak allah khayr haadihi biwariqikum haadihi nactiga ugu horeeya number onkii waa biwariqikum haadihi haadihidaa weeyaan shukran jaziilan culimo bartaasuu inoogu joogayaa